alxamdu lilaahi rab alcaalamiin wsala allahu wsalama wbaaraka calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin walaa tujizhuna bilaa daliilin suquuta mafcuulayni aw mafcuuli waka tadunnu ijcal taquulu in wali mustafhaman bihi walam yanfasili bigayri darfin aw ka darfin aw camal wain bibacdi dii fasalta yuxtamal waujriya alqowlu kadarni mutlaqa cinda sulaymi naxwi quluda mushfiqa ila alaaati ra'aa wacaalima addow idaa saraa araa wa aclama wamaa limafcuulay calimtu mudlaqa lihaani wahaaliisi aydan xuqiqa wain tacadayaa liwaaxidin bilaa hamsin falithnayni bihi tawasala wahaani minhumaa kahaani itnay kasa fahuwa bihi fii kulli xukmi duutisa wakaara saabiqi naba akhbara xadaa anba'a kadaaka khabara walaa tujiz ha bannaynin hunaa halkani ha ku bannaynin bilaa daliilin daliil la'aantiina ha bannaynin suquuta mafcuulayni laba mafcuul dhicitaankooda aw mafcuulin ama hal mafcuul dhicitaankii waxaan ku soo jirnay danna wa akhwaatuha halkani wuxuu ka hadlayaa musanifka raxmatullaahi calayhi danna wa akhwaatuhaa labada mafcuule ay leedahay labadaba in la xadfaa ama mid ka mid ee la xadfu ma bannaano sidaa ayuu u jeedaa bilaa daliil suwarkuna waxay noqonayaan afar suura afartaa suura laba waa mutafaq labana waa mukhtalaf afartaa siday u soo baxayaan waxa weeye labada mafcuul bilaa daliil in la xadfo iyo bidaliilin in lagu xadfo labada mafcuul mid ka mid a ah bilaa daliil in la xadfo ama bidaliil lagu xadfo afar suura wey labada mafcuul in la xadfo bidaliilina lagu xadfo jaa'izun biitifaaqi naxwiyin labadii mafcuul waa la xadfay daliil baana lagu xadfay oo waxyaaba tusiya labada mafcuul ayaa la ayna shurakaa'iya aladiina kuntum tascumuun zacama laba mafcuul bay qaadataa min akhwaatii danno weeye labadii mafcuulba waa xadfan yihiin waxaana tusinayaa ayna shurakaa'ida ka horayso biitifaaqi naxwiyiin ayuu ku bannaan yahay labada mafcuul in la xadfo daliilna loo xadfo waa yahay labada mafcuul mid ka mid ah in la xadfo bilaa daliilinna la xadfo laa yajuusu biitifaaqi naxwiyiin labada mafcuul mid ka mida ah in la xadfo bilaa daliilna la iska xadfo eshii ahay danantu zaydan qaa'iman ayaa waxaad tidhi aanigii baad xadaftay ama danantu qaa'iman baatile ee awalkii baad xadaftay bilaa daliilla weeye laa yajuus biitifaaqi naxwiyiin naxwiyiin waa isku waafaqsan yihiin labadaa masalo waa muttafaq labada mafcuuloo isla socdo in daliil lagu xadfaa waa mutafaq waa bannaan yahay labada mafcuul mid ka mida ah in la xadfo bilaa daliilna laa yajuus biitifaaqi nuxaat waa yahay labada masaloo kale waa mukhtalaf labada mafcuuloo wada socda in la xadfo bilaa daliilinna la xadfo labadii mafcuuloo wada socdaan la xadfay daliil la'aan ayaa lagu xadfay akharu naxwiyiin waa bannaynayaan musanifka waa diidan yahay wuxuuna ku raacayaa siiba weyhi oo shaykhu nuxaat ah iyo akhfash siiba weyhi iyo akhfash iyo musanifkaoo wada socdaa waxay leeyihiin labada mafcuul bilaa daliil in la xadfaa laa yajuus akaru naxwiyiinna waa bannaynayaanoo way bannaan tahay leeyihiin waayahay labada mafcuul mid ka mida ah in la xadfo bidaliilina lagu xadfo bacdi yar oo naxwiyiintaa diidan asaxana waa bannaan yahay jumhuuru naxwiyiin waa bannaynaya labada mafcuul mid ka mida ah in la xadfo bidaliilina lagu xadfo naxwiyiinta badigooda ayaa bannaynayaa qaar yaroo ka midana way diidan yihiin waxaa isweydiina baabu tacaddi lficli waluzuumhu insha allahu tacaala waxaan ugu tegi doonnaa mafcuul sidiisaba hal ha noqdo ama laba ama saddex in la waa bannaan tahay bilaa daliil buuna bannaan yahay mafcuul oo dhan mafcuul kelina ma ahee fadloo idin ayay ku bannaan tahay wa fadlatin ajiz in lam yadir ka xadfi maa siiqa jawaaban aw xusin ayuu keeni doonaa fadla in la xadfaa waa bannaan tahay bilaa daliil hee labadan mafcuul ee danna iyo akhwaadkeeda maadaama mansuub ay yihiin mafaaciil ay yihiin xadafkooda maxaa loo diidan yahay bilaa daliil in la xadfo waxaa loo diidan yahay sideedaba ficliga jumladan darna iyo akhwaadkeeda macno mafhuumoo mujadad ah wuxuu ku keenayaa labada mafcuul labada mafcuul haddii aan la raacinin jumlada macno mafhuum eba keeni mayso miihaal darantu haddii aad iska tiraahdo ama calimtu wax aad faa'iidaysa lama arko maxaa dhacay ee bini aadamka danni iyo cilmi laasim waa ku sugan yahay wax uu hubo yaqiinana waa jiraan wax uu dannisan yuu malaynayana way jiraan ilaa qola sufsadaa'iya la yidhaahdaa jirta oo iyagu wax walba wax la hubaama jira leh wax walba waa madnuun maanta inaad maalin joogta ka waran aday kula tahay waay inaan maalin joogo laakiin inaan jooginaa laga yaabaa habeen aan joogo masaajid inaan ku jirna ka waran waa siday ila tahay laakiin inaadna ku jirinee meel bannaana aan joogno dhulka inaad ku taagan tahay ka waran way ila tahay inaan dhulku taagnahay laakiin inaan hataa cer iyo dhul xdooda meel ku sugnahay qola sufsidaay la yidhaahdaa sidaa tidhaahda waxay yidhaahdaan qoladaasi hal arrin oo keli ah ayaa yaqiin lagu fahansiin kara maxay tahay in la garaaco ama dab lagu dhejiyo oo la yidhaahdo dabka hee kuleelkiisa ka warran dab inuu yahay waa ila tahay wax jiraba ah markaa si kaloo wax lagu fahansiin karaa lama arko amaa bini aadamka caadiga ah wax inuu hubo waxna malaynayo laazim waa ku sugan yahay laazim wey marka danantu iyo calimtu haddii aad tidhaahdo waxaad faa'iidaysa lama arko waa jumladu waxay wax faa'iidayni labada mafcuul marka la raaciyo marka labadii mafcuul in la xadfaa ma bannaano ama mid ka mid ee la xadfo bilaa daliilin sidaa ayuu u jeedaa baabulmubtada'i walkhabari markii aan soo maraynay mubtada nakira ma noqdo ilaa bimusawiqin markii aan lahayn waxaan soo sheegnay qolada musawir u shardini in ay tahay qolada kalaamka faa'iida mujadada inuu keeno shardinayey qola waxaa jira kalaamka faa'iide mujadad inuu keenaba sharti aan ka dhigayni qoladaasi labada mafcuul bilaa daliil in la xadfo ama mid ka mida ah bilaa daliil in la xadfo waa bannaynayaan waa labada mafcuul in la xadfo garanayo jumladii baan macno keenaynin mid ka mida ah in la xadfo bilaa daliil maxaa loo diiday danna iyo wa akhwaatuha laba mafcuulu bihi bay nasbinayaan xaqiiqa ahaanna hal mafcuul ay nasbiyaan mafcuulka ay nasbinayaanna khabarka mafcuulu aaniga masdarkiiso inta la qaaday mafcuulul awalka loo idaafeeyaa mafcuulu bihi u ah xaqiiqa ahaan marka la eego oo labada jumla mubtadaha iyo khabarkoo la isku daray madmuunkii ayaa mafcuulu bihi u ah oo danantu zaydan qaa'iman marka aad leedahay waxa aad malayni zayd ma aha ee qiyaamu zayd wey waxaad malaynhay danantu qiyaama zaydin weeye mafcuulka xaqiiqa ahaan he labadii mafcuul mid ka mida ah haddii aad xadafto bilaa daliil kelima jusgeeda la xadfaa meesha ka soo bixi kelima jusgeeda in la xadfaana ma bannaano sida ayay ku cilleeyaan walaa tujiz ha bannaynin hulaa halkani ha ku bannaynin bilaa daliilin daliil la'aantii ha ku bannaynin suquuda mafcuulayni laba mafcuul dhicitaankii aw mafcuulin ama hal mafcuul dhicitaankii ha bannaynin bilaa daliil marka sidaa loo ilaaqayo oo laba mafcuul ama hal mafcuul bilaa daliil inuu dhaca ma bannaana la leeyahay ficliga mutacalaqaad kaloo macno faa'iidaynaya haddii aan loo samayni wey amaa mutacalaqaad kaloo macno faa'iidaynaya haddii loo sameeyo sida masdar mubayinun linawci ayaa la raaciyey sida qowluhu tacaala wadanantum danna sawi danna waa ficligii labada mafcuul nasbinaya labadiibana waa xadfan yihiin danna sawi danna danantumta horaan u jeedaa labadii mafcuul ayaa xadfan danna sawyow masdar weliba mubayinun linawci ah ayaa la raaciyey khalaas labada mafcuul in la xadfa bilaa daliil waa bannaantay inkastoo aayaddu daliil loo xadfayo waxaa ka horreeyey eh, labada mafcuul wax tusinayo oo qolada inay u malaynayeen rasuulka iyo asxaabta calayhi salaatu wasalaam radiallahu canhum in ayan nabad ku soo noqonaynin ayay u malaynaya kaasaa laba mafcuul noqon lahaa oo daliil ah waxaa kaloo ka mid ah am lam yunaba bimaa fii suxufi muusa maxay ahayd yaraa aayaddii ku dhammaanaysa a cindahu cilmu lghaybi fa huwa yara yaraadaas labadii mafcuul waa xadfan yihiin maca daalika daliil baa loo hayoo jumladii ka horraysa ayaa tusinaysa walaa tujiz ha bannayni hunaa halkan ha ku bannaynin bilaa daliilin daliil la'aantii suquuta mafcuulayni lama mafcuul dhicitaankooda ow mafcuulin ama hal mafcuul dhicitaankii waka tadunnu ijcal taquulu in walii mustafhaman bihi walam yanfasili bigayri darfin aw ka darfin aw camal wa in bibacdi dii fasalta yuxtamal ijcal yeel taquulu ficliga taquulu ah ka tadunnu tadunnu oo kale mid lamida ka dhig in weliya waa haddii uu ku xigo mustafhaman bihi mid istifhaam lagu dalbayo oo walam yanfasil uusan socmin bigayri darfin daraf waxaan ahayn aw ka darfin ama daraf wax lamid ee ah waxaan ahayn aw camalin ama camal waxaan ahayn hadduusan ku socmin wa in fasalta haddii aad socdo bibacdi dii saddexdan mid ka mida ah haddii aad ku socdaana yuxtamalu waa la aqbaliye halkani wuxuu ka hadlayaa musanifka qowl iyo mutasarifaadkiisa isticmaalka caadiga ahe la yaqaanaa waa in bimacnaa talafada loo isticmaalo isla islamarkaana mafcuul buu nasbinayaa mafcuulka uu nasbinayaana waa mafcuulun bihi cinda aljumhuur mafcuululmulaq weeye qolaale wuxuuna mafcuulu bihi ka dhigtaa afar arrimood mid un qowl iyo wax alla wixii qowl ka tasarufo bimacnaa talafada inuu noqdaa badan qaala wuxuu yidhi yaquulu wuxuu dhihi doonaa sidaa inuu macnaha noqdaa la yaqaana islamarkaana mafcuul buu qaataa mafcuulkaana waa mafcuulun bihi sida raajixa ah jumhuur sida ayay wadaan qolaa mafcuululmulaq weeyane mafcuulka uu nasbinayana afar arrimood mid buu noqonaya jumluu noqdaa waa sida haalibkaoo faraha badan qaala inii cabdullaahi oo kale jumlada maxkiyatun fii maxalli nasbin lafdigeeda waa la xikaayooni fii maxalli nasbin midna way taallaayo mafcuulu bihi weeye maquululqol baa la waa kow mufrad macnal jumlalena way nasbisaa wuu nasbiyaa mufrad lafdigiisa loo qasdayna wuu nasbiyaa mufrad madluulkiisa mufrad kale u yahayna wuu nasbiyaa afartaa arrimood ayuu nasbiyaa jumluu nasbiyaa taa waa sahlan tahay mufrad macnihiisa jumle uu yahayna wuu nasbiyaa sida qultu qasiidatan oo kale qasiidaan aqriye ee qasiidatan lafdiga waa mufrad laakiin macnihiisa qasiida waa abyaad fara badan ilaa toddoba beed ayaa ugu yaraa la yidhahdaa inta qasiida lagu magacaabo waa yahay mufrad lafdigiisa loo qastayna wuu nasbiyaa qultu zaydan lafdiga zayd aan ku hadli weeye yuqaalu lahu ibraahiimu oo kale ibraahiimu lafdigan aan lagu magacaaba ayay u jeedaan yuqaalu majhuulka loo bineeyeyna ibraahiimu ayaa u naa'ibulfaacila waa yahay mufrad macnihiisa mufrad kale uu yahayna wuu nasbiyaa mufradun daallun calaa mufradin aakhar sida qultu kelimatan baa tiri kelimaan ku hadlay kelimatanna waxaan ku soo marray ismi ama ficli ama xaraf inuu yahay hal kelimaan ku hadlo ismi ama ficli oo qultu kelimatan marka adleed waxaad u jeeddaa zaydan ayaan ku hadlay kelimatantan waa mufrad macnaha uu tusinaya looga jeedaana mufrad kale un weeyaanoo zaydoo mufrade ayuu tusinayaa waa yahay afarta arrimood inuu nasbiyaa la yaqaanaa haddii uu yahay qolka bimacnaa talafada macnaha bimacnaa talafada in laga saaro radiifna uu u noqdo danna oo macnaha danni u faa'iideeyo sida dannana uu falay laba mafcuulu bihi uu nasbiyo naasikhna uu ku yahay oo mubtada iyo khabar asalkoodii uu ahaan jiray carabta qaar ayaa isticmaala waa yahay laba qolayna u qaybsamaan qolada qowlka bimacnaa danna uu isticmaalo sulaym iyo hayru sulaym bani sulaymin qowl oo dhan iyagoon waxba u shartinin iyay laba mafcuulu bihi ku nasbiyaan naasixna ka dhigaan musanifkaa keeni doona hayru sulaym qowl bimacnaa danna markay u isticmaalayaan hayru sulaym qowl bimacnaa danna markay u isticmaalayaan afar sharti bay u shartinayaan afarta sharti saddex sharti musanifkaa matniga saare hal shartina wuu ka tegi afartaa sharti shardiga hore taquulu laba shari baa laga qaadani wa katadunnu ijcal taquulu laba shari baa laga qaaday mudaaric waa inuu yahay ficligu shari weeye taawlkhiaabna waa in lagu mudaariceeya oo ya iyo nuun iyo hamze iyo waa in lagu mudaariceeya taawlkhiaab waa in lagu mudaariceeya laba shari istifhaam waa in laga horbariyaa isla markaana aan laga faslinin istifhaam aan laga faslinin waa in laga horbariyaa shari saddexaad wey saddexdaa shari musanifkaa matniga saaray shardi afraad laamuljar waa inaan qowlka la daba dhigin oo taquulu lizaydin waa inaan la dhigin afartaa shardi ayaa la shardin matniga haddii afar shardi laga dhigo kaa dambe shardi shanaad ayuu noqoni oo istifhaamka iyo waa inuu ku xigaa laba shardi haddii laga kala dhigo la yidhaahdo ficliga waa inuu mudaaric yahay taaulkhiaab waa in lagu mudaariceeya istifhaam waa in laga hormariyaa ficliga istifhaamka waa inaan laga faslinin waa inuu ku xigaa afar shardi bay noqonayaan marka laamuljar waa inaan laga dambaysiinin oo taquulu lizaydin waa inaan la dhihin shantaa shardi marka la helo qowlka xagga macnaha iyo xagga camalfalka labadaba danna sideeda in loo isticmaalaa bannaanoo taquulu waxaad u malayna ataquulu ma waxaad u malayni la yidhaahdo laba mafcuula lagu nasbi oo uu ku yahay sidaa ayuu u jeedaa alla ilaahay istifhaamka laga hormarinayo waa inaan laga faslininta saddex arrimood in lagu fasliyaa waa la ogolyahay jara majruur iyo daraf iyo macmuul saddexdaba qoolka uu leeyahay jara majruur ku tacalluqaya qowlka daraf ku tacalluqaya qowlka iyo mafcuul ee qowlka uu nasbinayo in istifhaamka looga fasliyaa waa la ogoliyay ajuhaadan taquulu baliilu ayin lacamru cabika am mutajaahiliina baytun shaacira ajuhaalan ataquulunba waxaad u malayni juhaalan niman jaahiliina inay yihiin baniilu ayin qoladaas lacamru cabika amutajaahiliinase jaahiliin bay iska dhigayaan ee ajuhaalan hamzada waa lil istifhaam ficligii taquulu bimacnaa tadunnu ahaayee labada mafcuul nasbin lahaa iyo hamzatulistifhaam mafcuulka ficligaa lagu fasliye waa la ogol yahay daraf iyo jaar iyo majruur haddii lagu fasliyaana waa la ogol yahay sidaa u garo wajcal yeel taquulu ficliga taquulu ficlu amar laba mafcuul nasbinayo wey taquulu mafcuul lwlkii weeye mansuub calaamat nasbihi fatxatu muqadaratu cala akhiri manac midu hora ishtiqaalu akhri bidabat alxikaaya waagu mudaaric ahaan jiraa laga xikaayoonaya ijcal yeel taquulu ficliga taquulu ah laba shari baa ku jira mudaaric waa inuu yahay taaulkhiaabna lagu mudaaricaya ka tadunnu tadunnu oo kale ka yeel in weliya waa haddii uu ku xigo mustafhaman bihi mid istifhaam lagu dalbayo xaraf ha noqdo walam yanfasil waana inuusan socmin istifhaamka ficliga waa inuusan ka socmin shardigii afraad wey biayri darfin darf keyrkii waa inuusan ku socmin daraf waa la ogol yahay aw ka darfin ama daraf wax lamid ah jaara ayuu u jeedaa waa inuusan ku socmin aw camalin macmuul uu leeyahay ficliga waa inuusan ku socmin aw camalin aw macmuulin wa in fasalta haddii aad ku socdo bibacdi dii saddexdan mid ka mid ah haddii aad ku socdo yuxtabalu waa la aqbalay wain fasalta haddii aad ku socdo bibacdi dii fasalta haddii aad ku socdo yuxtabalu waa la yeeliyo waa la aqbali in shardiyo weeye fasalta ficligaa dambe ficli uu fasirayo ayaa ficlu shardigii ah yuxtamaluna waa jawaabu shardigii he jawaabu shardi in la jasmiyo soo lama aqoonin rafcu u taagay musanifkaa keeni doona insha allahu tacaala <clears throat> bada maadin rafcuka ljaza xasan warafcuhu bacda mudaaricin wahan buu keeni doonaa waujriya alqowlu kadanin mulaqa cinda sulaymi naxwu quldaa mushfiqan waujriya waa la socodsiiya alqowlu qowlkii waxaa loo socodsiiyey kadannin jaryan socod oo ka jaryi dannin danni socodkiisii oo kale a mutlaqan xaluu yahay cinda sulaymin sulaym agtii ayaa lagu socodsiiyey naxwu qul waxaad u malaysaa daakani mushfiqan mid naxariisanaya inuu yahay oo dhimrinayo qoolka oo bimacnaa danna loo isticmaalo carabta laba qeyb ayay ugu qaybsantaa sulaym iyo hayru sulaym hayru sulaym shan shardi bay u shardinaya waa annagii soo sheegnay shantaa shardi marka la helana qowlka bimacnaa dannuu noqoni camalan wa macnan xagga macnaha iyo xagga camalfalka labadaba dannu la mid noqoni qolo reer sulaym la yidhaahdo qoolka dannay kala mid dhigaan xagga camalka oo keli ah waxbana uga shardigaan yacni bimacnaa danna ha noqdo ama bimacnaa talafada ha noqdo farqi ma leh istifhaam ha laga hormariyo ama yaa laga hormarinin shardi ma leh ee mudaaric ha noqdo ama maadi ha noqdo ama amar ha noqdo noocu doonaa ha noqdo marba haddii qool uu yahay sidaa danna in loo isticmaalaa bannaan laba mafcuuloo naasikh uu ku yahay lagu nasbiyo wax loo shatirayaana ma jiro xataa macnihiisa bimacnaa danno inuu noqdaa shardi ma ahay bimacnaa talafada isagoo ayay laba mafcuulu bihi ku nasbinayaan waa ree sulaym la yidhaahdo waka wa ujriya waa la socodsiiye alqawlu qowl waxaa la socodsiiye qaalat wa kuntu rajulan fatiinan haada lacamrullaahi israa'iinan ayaa baytu shaacira qaalat islaantaydii waxay igu tiri walxaal kuntu rajulan fatiinan nin caqli le'anoo ah oo mansuuqu bani israa'iil iyo keyr waan kala aqaana maansalugaleeyuu soo dabtay muxuu ahaa daba dabada maansalugaleey maaha xaqiiqa ahaan soomaalidu waa ku fasirtaa waa kala bedelan yihin ee waa nooc kale ee bahashaasuu soo uwaadhay guriga hadduu keena waxay tiri war bahashaan maansalugaleeydaan bahashan aad keentay reer bani israa'iil nasakoodii waaye ma aha bahal fiican <laughs> taasuu ka gabyayaa qaalat wa kuntu rajulan fatiina anoo nin caqli leh waxay igu leedahay haadaa lacamrullaahi israa'iil waxaan aad waddaa reer bani israa'iil waaye oo la nasakhay marka maxalushaahidku waxaa weeye qaalat oo bimacnaa talafada wuu isticmaalaya labadii mafcuul buu ku nasbiyey haadaa mafcuulu awalkii weeye israa'iilanna mafcuulu aanigii weye wa ujriya waa la socodsiiyey alqowlu qowlkii ayaa waxaa loo socodsiiyey ka sida danni oo kale mutlaqan xaaluu yahay mid la ilaaqay bilaa shar cinda sulaymin sulaym agtii ayaana lagu socodsiiyey naxwu qul u male qul waxaad tidhaahdaa oo bimacnaa talafadah qul waxaad tidhaahdaa kani mushfiqan mid dhimrinaya weeye ama qul u malay daa mushfiqan midkaa u dhigtaba sax weeyu leey aclama wa araa hada maxaluhumaa wa mabxauhumaa ila alaatin ra'aa wa calima caddow idaa sara araa wa aclama halkani wuxuu ka bilaabaya musanifka toddoba ficliyoo mid walba saddex mafcuulu bihi uu nasbinayo wax saddex mafcuulu bihi nasbiyo oon toddobadaa ahaynna ma jiro toddoba ficli oo mid walba saddex mafcuulu bihi buu dabada dhiganaya toddobadaa ficli laba ficli afcaashii danne wa akhwaatuhaa nawaasikhta ahayd ayay ka mid yihiinoo hamsatu naqli lagu daray sideedaba waxaa jira waxaan soo marnay waagii aan laamiyada aqrin jirnay sarfiga iyo kii kale xadiiqadii baabulmasiid markii aan ka hadlaynay ficliga ulaaiga ah qiyaas ahaan saddex wasaroo qiyaasu lahaa marka la siyaadiyo hamze awalka taalla in lagu ziyaadiyo afcala alif dhexda taalla in lagu ziyaadiyo faacala tadciif caynta la tadciifiyo in lagu ziyaadiyo facala saddexdaa qayb ayaa loo ziyaadinaya hamze awalka taalla marka lagu ziyaadiyo afcala hamzadaa hamsatu naqli baa la yidhahdaa magaceeda hamsatu naqli raridda hamsadeedii wey laba macno ayaana naqli loogu magacaabay ficligii qaasirka ahaa ayaan mafcuul qaadan jirin qaasirnimadii ay ka qaadiyo mafcuul bay u tilaabini waayahay waxaa kale faacilkii ficilga hamsada intaan lagu darin faacilkiisii mafcuulu bihi bay ka dhigi oo faacilnimadii bay ka naqlinao mafcuul bay ka dhigi miitaalan ku siiyo kharaja zaydun baa tira zayd wuu baxay ficliga waa laazim zaydaa baxay zaydaa faacil hamse ku darhe akhrajtu zaydan uu noqoni akhrajtu anigu waxaan bixiyey zaydan zaydaan bixiyey ficligii kharaja ahaa ee laazimka ahaa hamse marka aad ku dartay mucad uu noqday mucadanimadaa xaggee ka keena faacilkiisiiyuu mafcuul ka dhigay waa yahay hamada hamsatu naqli baa la yidhaahdaa ficliga ficliga hadduu qaasir yahay ee mafcuul usan qaadanaynin hamze marka lagu daro hal mafcuul bay yaysiin oo faacilkii bay mafcuul ka dhigi hal mafcuul hadduu qaadan jirayna labay siini oo faacilkii bay mafcuul labaad ka dhigi miaal cataa hal mafcuul buu qaataa markaan hamse lagu darin oo wuxuu noqonayaa cadaytu dirhaman dirham baan bixiyey hamse marka aad ku darto ta'dii faacilkii ahayd ayaa mafcuulul awal noqona actaanii dirhaman buu noqoni dirham buu i ninkii zayd ahaa ficliga hadduu laba mafcuul qaadan jirayna saddex mafcuulay siini oo kii faacilka ahaa labadii horay uu qaadan jiray iyo kii faacilka ahaayoo mafcuul ka dhigto saddex mafcuul buu qaadanay hamada ayaa sidaa lagu yaqaanaa hamzadaa inay ficliga mafcuul gaarsiisaa waa hal waa sida faraha badan inaay waxba gaarsiininna waa laga yaabaa qaasir buu iska ahdo saraa wuu guureeye habeen buu socday hamza haddii lagu daro saraaw buu iska ahaani mafcuul ma qaadanaya asraa wuu guureeye iyo saraa wuu guureye ee subxaana aladii asraa bicabdihi layla wax mafcuulu qaadanaya male laakiin haalib waxa weeye ficliga ulaaigaa ah, hamza haddii lagu daro hamzada hamsatu naqli baa loo yaqaanaayoo ficligii qaasirka ahaa mafcuul bay gaarsiiyey waayahay haddaba ra'aa iyo calima oo min akhwaati danna ka mid ah hamzatu naqli in lagu daraa bannaan haddii lagu daro laba mafcuul bay horay u qaadanayeen naasikhna way ku ahaayeene saddex mafcuul bay qaadanayaan saddexdaa mafcuul midka hore saddexda mafcuul midka hore faacilkiyaa mafcuul laga dhigay labada dambena naasikh buu ku yahayo waa kuwii mubtadahayo khabarka ahaan jiray ra'adanna waxaa la mida ra'aadii e, e, e, ra'aadii waxaa u jeedaa xulmiyada ahayd oo ru'yada shale waxaa soo marnay wali ra'a ru'yan mimaali calima taaliba mafcuulayn min qabli intama ra'aada haddii ay ru'yo tahay lafteeda laba mafcuulay naasikh ku tahay ayay nasbini hamse haddii lagu daro saddex bay iyaduna nasbini id yuriikahum ullaahu fii manaamika qaliilan yurii araab oo mudaariceedii weeye damada awelka la saaraad ku garanay ficliga inuu rubaaci yahay yuriika kaafka waa kii hore humna waa aanigii qaliilanta dambena waa aalidkii saddexdaa mafcuul buu qaatay oo ra'adu hadday basariye tahay iyo waxaan ujeeda ra'ada hadday cilmiye tahay iyo hadday xulmiye tahay midkay doontaaba ha noqotay hamsatu naqli haddii lagu daro labadii mafcuulee horay uu qaadan jiray mid kale ugu daray saddex mafcuul bay qaadanayaan afcaasha kale shanta kaluu soo wado asal ahaan hal mafcuul bay qaadan jireen xataa laba ma ayan qaadan jirin macnaha ra'aa iyo calima la domnisiiyoo la dhexgeliyey gelinta macnaha ra'aa iyo calima la geliyey ayaa hamsa marka lagu daro darteeda waxay qaadanayaan saddex mafcuul oo araa iyo aclamay lamid mid noqonayaan ilaa alaatin caddow way tilaabiyeen naxwiyiintii ra'aa wa calima labadaa ficli waxay u tilaabiyeen ilaa alaatin saddex mafcuul ayay u tilaabiyeen idaa saaraa marka ay noqdaan ayayna u tilaabiyeen araa wa aclama oo hamze lagu daro araa iyo aclama markay noqdaan ayay saddex u tilaabiyeen wamaa limafcuulay calimtu mulaqan liaani waaliii aydan xuqiiqa wama ladii shaygi limafcuulay calimtu calimtu labadeeda mafcuul u sugnaa mulaqan xaal uu yahay xuqiiqa waa la sugay liaani waaalii ayaa loo sugay aydan noqday yacni wuxuu leeyahay araa iyo aclama saddex mafcuul sooma aya nasbinin saddexdan mafcuul mafcuulka hore faacil buu ahaan jiray mubtada kama uusan soo wareegin iyo khabar midna sidaa darteeda ficliga naasikh kuma aha oo mafcuulu kasaa iyo mafcuulu acdaa buu la mid yahay naasikh kuma aha ficliga labada mafcuulee dambese ka labaad iyo ka saddexaad ficliga naasikh buu ku yahay mar hadduu naasikh ku yahay calimadii labada mafcuul qaadanaysa iyo dannadii labadeedii mafcuul axkaamtii ay qaadanayeen ayay qaadanayaan oo naasikh bay ku yihiinoo mubtada iyo khabar ayuu asalkooda ahaa tacliiq iyo ilqaa ku bannaan in laga tacliiqiyo laga ilqayaa ku bannaan allahu mustacaan labadooda meeshii ay dhici lahaayeen anma an iyo wixii ka dambeeya in la daba ridaa bannaa adigu khawaastii ay lahaayeen labada mafcuule aclamo iyo aras labada dambe axkaamtii calime iyo ra'a ay lahaayeen labadeeda mafcuul ayay qaadanayaan sida ayuu ujeedaa amaa mafcuululawalka naasik kuma aha ficliga tacliiq kuma bannaana ilqa kuma bannaana an iyo anna meeshooda in la ridaa ma bannaana waa hal mafcuuloo caadi ah tacliiq kuma bannaanadaasaa waxoogaa ku jira ama waan sheegi doonaa musanifka soo waday wamaa shaygii axkaamtii limafcuulay calimtu calimtu labadeeda mafcuul axkaamtii u sugnayd mutlaqan xaaluu yahay iyadoo waxba laga reebin xuqiqa waa la sugay axkaamtaasi lithaani mafcuulka labaad iyo wathaaliti ka saddexaad ayaa loo sugay ayda noqday wain tacadayaa liwaaxidin bilaa hamsin falinayni bihi tawasala waani minhumaa kaanitnay kasa fahuwa bihi fii kulli xukmin dutisa wain tacadayaa haddii ay u tilaabaan liwaaxidin hal mafcuul bilaa hamsin hamse la'aantiis ay hal mafcuul u tilaabeen fatawasalan gaar adigu bihi bisababihi hamsaha sababkii linayni laba ku gaar waaani ka labaad oo minhumaa labada mafcuul ka mid mida kaaanina kasaakeeda dambe ayuu la mid yahay oo fa huwa kan dambe du'tisaa'in dayasho mid u saaxiiba weeye bihi biaaniinay kasaa lagu daydo fii kulli xukmina looga daydo halkanna wuxuu ka hadlayaa calima iyo ra'aa oo laba mafcuuloo naasikhee nasbin jiray hamza haddii lagu daro saddex mafcuul bay nasbinayaan soo sheegna xagga u dhig waxaa jira calimo iyo ra'aa halhal mafcuul nasbin jiray oo calimada bimacnaa carafa markii ay noqoto licilmi cirfaanin wadanni tuhama tacdiyatu liwaaxidin multazama soomaana soo mari calimo bimacnaa carafa haddii ay noqoto hal mafcuul ay nasbini ra'aa bimacnaa absara haddii ay noqotona hal mafcuul ayay nasbini ra'aytu zaydan zaydaan arkay iyo calimtulmas'alata masaladii ayaan bartay ficligii calimo iyo ra'aa ee halka mafcuul nasbinayey hamse haddii aad ku darta ka waran hamsatu naqli he hamzadii mafcuul kale ugu dari kii faacilkaa ayay mafcuul ka dhigi ficilga laba mafcuul buu qaadanayy saddex wax jiraan maaha ilaa awalba laba ma uusan qaadanaynin haluu qaadanayy hamzadana hal bay ugu kordhini laba mafcuul buu ficligii nasbini waayahay labadan mafcuuluu nasbiyey kan hore waa ka soo hadallay faacil buu ahaan jiray ficliga naasikh kuma aha ilqa iyo tacliiq iyo sheekadaa kuma banaana ficligani wax shaquu ku leeyahay mafcuulkan dambe naasikhnimo lama arko waa mafcuul caadi ah kaa waa ka hadalnay hadal uma baahna mafcuulu aaniga ficliga laba mafcuulu nasbiyey soo maaha kii hamsada ay ku dartay garanaya kii horay uu u qaadan jiray ka waran laftiisa mafcuul caadi ah weye naasikhu ma aha ficliga ilaa ficliga calima markuu bimacnaa carafa noqdo ra'aana bimacnaa absara noqdo naasikh ma aha ficliga kaana iyo akhwaadkeedana ka mid ma aha danna iyo aqwaadkeedoo laba mafcuul nasbinayayna ka mid ma aha mafcuulkuu qaadanaya mafcuul caadi buu ahaa maantuu hamse lagu darayo mafcuul labaad loogu daray mafcuulka horena faacil buuba ahaan jira xagga u dhig mafcuulkan dambena ficliga naasiku ma aha oo mafcuulu kasaa la mid yahay kasawtu zaydan jubbatan zayd ayaan jubba huwiyey mafcuulkaa ayuu la mid yahay sidaa ayuu ujeedaa haddaba mafcuulkaa haddii uu la mid yahay axkaamtii mafcuulu kasa ayuu qaadanayaayo bilaa daliil ayaa la xadfi kara ilaa waa fadlo caadi ah ilqa kuma bannaano meesha uu yaallaa an iyo anna iyo macmuulaadkoodii lama dhigi karo khalaas waa mafcuul caadi ah amaa tacliiq waa laga tacliiqin karaya waayo waxaan soo sheegnayba tacliiqa afcaashan khaas afcaal quluub khaas kuma ahe ficli kastoo ariiqun lilcilmi ah in wax la ogaado ama lidanni in wax la maleeyo wadawa ayuu tacliiqa ku bannaan yahay oo in la tacliiqiyaa way dhici karta arinii kayfa tuxyi lmowta ayaa aayad qur-aan ah rabbi arinii arinii mafcuulul awalkii hamsada aysiise ayuu qaatay mafcuulu kayfadaa ka tacliiqisay haddii kayfada istifhaam lagu wado weeye haddii aan lagu wadinaa dee kayfadaa fii maxalli nasbin mafcuulu dhici wain tacaddayaa labadii ficli ra'a iyo calimu u jeedaa haddii ay tilaabaan liwaaxidin hal mafcuul bay u tilaabeen bilaa hamsin hamse la'aantii ayay hal mafcuul u tilaabeen markaayaan hamse wadanin hal mafcuul bay qaateen fatawasalan gaar adiga bihi bisababihi hamsaha sababkii linayni laba mafcuul ku gaar oo mafcuulku horay usii qaadanaya iyo hamsadoo mid ay ugu dartay laba mafcuul sidaa ha u qaato intan shardiya weeye tacadayaana waa ficlu shardigii liwaaxidin bilaa hamsin tacaluji fada waaqicatun fii jawaabi shari falitrayni fada ku jirto tawasalan ficlu amar taaulmasiida lagu bilowday waa ku banaan yahay ee alifta ku jirtaana badalu min nuuni tawkiid nuunu tawkiid ayay bedel ka tahayoo waabdilanha bacda waqfin alifabacdilanha bacda fatxin alifan waqfan kamaa taquulu fii fanqifaa buu keeni doonaa yacnii nuunu tawkiid khafiifa ah ficliga ay u dambayso fatxa haddii ay saaran tahay alifaa loo bedela marka la waqfinayo oo lanasfacaa baad leedahay waa yahay marka nuunu tawkiidkaa weeye ficligana waa ficlu amar taa waa bannaan tahay waxaa kaloo bannaan ficil maadi in laga dhigo aliftana alfulinayn faacil in laga dhigo ficligana waa musama labada macno waxay kala noqonayaan wain tacadayaan ra'a iyo calima haddii ay u tilaabaan bilaa hamzin hamza la'aanti liwaaxidin liwaaxidin hal mafcuul bay u tilaabeen bilaa hamzin hamza la'aantiis hal mafcuul u tilaabeen fatawasalan gaar oo ficlu amar ah tawasalan adigu gaarniyhowni bihi bisababihi hamsaha sababkii linayni laba mafcuul ku guda maadi haddii laga dhigaana wuxuu noqon wamaa wain tacadaya haddii ay u tilaabaan liwaaxidin hal mafcuul bilaa hamsa hamsa la'aantii faqad tawasalaa way gaareen bihi bisababihi hamsaha sababkii linayni laba mafcuul ayay ku gaareen waaani kan labaad minhumaa labada mafcuul xaal uu ka mid yahay ka aani inay kasaa kasaa keeda dambe ayuu la mid yahay kasaayo lama mafcuulo caadi qaadato mafcuulu aanigeedii buu la mid yahay oo waa mafcuul caadi a ah. naasakhu ma aha ficliga oo fahuwa bihi fii kulli xukmin dutisa waani minhumaa kaani nay kasa tashbiiha macnihii laga faa'iidaystuu sii tawdiixiyey tashbiiha waxaa laga faa'iidaysanay mafcuulka raaya calima mafcuulu aanigooda hore ay usii qaadan jireen kasaa mafcuulu aanigeeda inuu la mid yahay xaggee kala mid yahay meeshuu kala mid ahaa ayuu tawdiiciyuu caddeeyey isagoo tawahum ka cararayo awjuhda qaar inuu ka shabahayo awjuhda qaarna uusan ka shabahaynin sidaa in loo maleeyuu ka baqay markaasuu wuxuu leeyahay wajwal buu ka shabahaa laakiin wuxuusan ka shabihin kasaa mafcuulu aanigeeda tacliiq kuma bannaano amaa araa iyo aclama mafcuulu aanigooda tacliiq waa ku bannaan yahay waaani kan labaad minhumaa labada mafcuul xaal uu ka mid yahay ka aaninay kasaa kasaakeeda dambe ayuu la mid yahay oo fa huwa aaniga mafcuulka calimee dambe dutisaa'in dayasho mid u saaxiiba weye bihi biaaninay kasaa lagu daydo fii kulli xukmin xukm kastana lagaga daydo qudariga wuxuu leeyahay baydka misraaciisa dambe musanifka inuu bedelaa fiicnaydoo waaani minhumaa ka aaninay waman yucalliq haahunaa famaa asaa inuu yidhaahdo tacliiq ninkii sameeyaa ma uusan eebdarooninoo waa fiican yahay laa tacliiqa ku bannaan ku bana sidaa inuu yidhahdaa ficnad wey wakaara saabiqin aba ahbara xadaa ambaa kadaaka khabara wadaad alfiyada arin jiray wuxuu dhihi jiray beedadkaasoo kale iyo markuu arko adigu haddaad wax isku hayso ma alfiyata xatidee ina maalig alfiyadiisa intaad wax ka sheegsheegi haddii kale sideeda ugu daa waa qolyahan moogtahay taqdiisu mashaa'ikh wax ayaan gefi karin ibnu maalik dee bini aadam buu ahaa naaxi wa ahaa bilaa shakin weliba imaamun fi naxw maca daalika waa gefi kari meelaha qaar waa laga yaaba luqa wey wuxuu wado luqadanna luqa isaga keli uu leeyahay ma aha waa luqatulcarab weliba waaguu taxaywaa dambay ahayd asagu waagii luqada ay fasaaday dambe qawaaciduu bartay yuu yaqaanay taasuu taxaya fii bacdi alaxyaan inuu ku khataana wax dhici kare weeye bal nusuusta dad sharxaya ayaa khata'ayay oo la qabsanayaayo hilfaha luuqa a'immadii waa wax laga sheegi jiray waa kaa وكأرى السابق نب أخبر حدث أنبأ كذاك خبر وكأرى رأي لمده أراضي السابق هري نبأي وأخبري وحدثي وأنبأ كذاك خبرنا والله بده تضوا فعلي وسدح مفعول قاطو بابك وبابيستي لما فعلي وصور شيء أرى يعلبي أهايين shantii kaluu raacinaya shantan ficliya halka uu ku sheegay musanifka wuxuu ku leeyahay ka ara saabiqi araadii horeysa ayay la mid tahay laba araa ayuu haddeer soo sheegay araa saddex mafcuul qaadato wuu soo sheegay ilaa alaatin ra'aaw calima cadow idaa saara araa wa aclama araa laba mafcuul nasbisana wuu soo sheegay oo ra'adoo basariye ahaydoo hal mafcuul nasbinaysay haddii hamse lagu daro laba mafcuul bay nasbini afcaashan shanta ah labada araa midii horraysay saddexda mafcuul nasbinaysay la yihiin sida ayuu u afcaashan uu tiriyey musanifka luga carabiya kuma badnaa ama laguma arag saddex mafcuuloo isdaba taalla iyagoo nasbiyey saddex mafcuul oo is wada daba taalla iyagoo nasbiye lama arag waxaase la arki ayagoo laba mafcuul nasbiye mafcuulkii dambena laga tacliiqiyey ama ayagoo hal mafcuul nasbiye laba mafcuula laga tacliiqiyey wax saasaa la arkay marka arrinka haddii la arkay saddex mafcuul inay nasbinayaan waa la iska gartay sidaa ayay sheegayaan waka araa araa ayuu la mid yahay araagii asaabiqi ee horreeyey nabba'a wuu warramay wa akhbara wuu warramay wa xaddaa wuu sheekeeyey wa amba'a wuu u warramay kadaaka khabara wuu u warramayna waa lamide abyaad fara badanoo kudaya ibnu caqiilka uu miaal leeyaha jira sawda alhamiimi mariidatan wax saasaa jira wallah aclam wsal allah wslam wbaaraka